sida awgeed aan soo qaadanna qadiyaddii sulxuulxudaybiya sulxu xudaybiya nebigu calayhi salaatu wasalaam heshiis buu la galay qisada inagoo iyadoo kooban heshiiskiiyoo la qorayo oo la rabo in la qoro oo suhayl ibnu camar saxaabiga la odhan jiroo markaa gaala iyo nebi moxamed wada qoranayaan heshiiskii ayaa waxaa yimi abujandal suhaylnimuu dhalay gaalkan markaa wax qoraya miduu dhalay oo muslima oo maka lagu xidhay oo salsaladihii iyo wixii soo goostay oo toorjarkii iyo tacdiibkii uu ka muuqdo ordayaa soo galay suhayl ibnu camar wuxuu yidhi heshiiskii waynu galla weli maynan qorin maye waa gallay buu yidhi saa awgeed kaasaa ugu horreeya waxaan ku heshiinno heshiiska waxaa ka mid ahaa hadday quraysh mid muslimi ka soo baxsado in loo celiyo hadda waa muslim quraysh ka soo baxsaday in dib loogu celiyo ayaa heshiiska ku jiray toban qodob ayuu ka mid ahaa dabeetna wuxuu yidhi waxaan heshiis kugula galo kan baa ugu horeeya kaa haddaad fulisana heshiiskeenna wuu jiraya haddii kalena ma jirayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi anjisni kan ii ogolow ii fuli halkay reer xamarku iga qallee odhan jireen kan wax kasta uu unii siidaa buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam waa diiday suhayl ibn camar kaa sii dayn maayo buu yidhi kanbaa ugu horeeya heshiis waxaynu ku galo dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi isbir waxtasib waar sabiroo ilaahay dartii xisaabsan waxaa kugu dhacayo iska nuqa la yidhi waa qayliye magaaladaa la igu celinayaa buu leeyay anigoo madiintayda in layga fidneeyaa baa rabtaa waa maalintii cumar hadalladu ka dhaceen waxaan uga dan leenahay lama odhanin maslaxada muslimiintu xaggay ku jirtaa iyo ninkan muslimkaee miskiinka ah la soo daayo waxaa la yidhi heshiis baa la galay ha noqdo mid ka si adagaan tilmaamno abu busayr abu basiir abu basiir saxaabiga kaloo la odhan jiray ayaa isna soo baxsaday madiine markii la yimiba weyse soo taagay isagoo baxsiya isna quraysh ka soo cararay qurayshi laba nin bay ka soo daba direen ha la soo celiya bay yidhahdeen isna ballankeenni baa sida labadii nin baa yimi dabeetna waxay dhaheen ballankeennu wuxuu ahaa in la soo celiyo ninkana wuu soo baxsaday celi nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam basiir buu u yeedho waxa la yidhaha basiirow noqo magaalada laygu celinayaa buu yidhi waad ogtahay buu yidhi inaanu heshiis gallay heshiiskana kama baxno noqo abu basiir waa aqbalay mar haddii nabi moxamed leeya noqo labadii ninbuu soo raacay dalxulayfa meelaha markii la marayey ayay iyagoo timir cunaya buu mid seefta ka qaado mid buu madaxa ka jaray kii kaleoo ordaya ayuu soo geliyey madiina nebigu markuu arkay buu yihi kani balaayo arag baqaya dabeetana abu busayroo daba xiimaya soo galay nebigu wuxuu ku tilmaamay miscaru xarb inuu yahay almiscar waxaa la yidhaha qorigan dabka lagu walaaqo ee lagu shito kani yacni waa dabbu walaaqayaa buu nebigu tilmaamay inaan markaa wuxuu fahmay abubasiir in haddana la celin doono haddii mar kale la yimaado in la celin doono madiine buu iskaga baxay xeebtuu tegey halkaa xeebtuu iska degay abujandalkii baa soo baxsadoo isna xeebta yimi rag kaleoo maxaabiis ahaabaa ka soo daba baxsaday kontoneeyay isku soo gaadheen ilaa dhowr boqol bay gaadheen baa lagu tilmaamaa dabeetana quraysh bay u galeenba halkaasi safaradoodii iyo wixii oo dhan markii dambe quraysh baa dalbatay nebiga ka bariday qodobkaa buri waa cafinaynaa qodobkaa ah. nimankaa soo xarayso ha kugu soo noqdaan nimankani mar hadday nebiga ka tageen isagu kama mas-uula ah, waxay geystaan waa ka baxeen magaaladii uu nebigu xukumayey meel aanu nebigu xukumin bay iska tageen halkoodaasay gaalo isku hayaan dabeetana waxay dalbadeen in la soo celiyo labada qisaba waxay tilmaamayaan heshiiska la galaa sida uu adegyay saasii daraaddeed baa ilaahay qur-aanku tilmaamaya wain istansaruu hadday idin kaalmo weydiistaan qolaha heshiis la gasheen taasi kuma jirta baa la yidhi qiso saddexaad aan tilmaamno oo ku saabsiisan dagaalkii beder dagaalkii beder xudayfa ibnulyamaan iyo aabbihii kamay qeybgelin wuxuu leeyahay sababtii uga qeybgeli waayey buu tilmaamaya iyagoo soo socdo soo hijrooday ayaa ciidamadii quraysheed ee dee dagaalka u safnaabaa meel dhexe ku qabtay xaggaa ku socotaan bay idhahdeen waxay idhahdeen madiina ballan noo qaada bay idhaahdeen inaydan inaa madiine ku socotaan oo aydan nebi moxamed la dagaalgelaynin soo raacinin ciidankiisa calayhi salaatu wasalaam ballankii bay u qaadeen dabeetana waa la sii daayey waa iska socdee nebigii bay u yimaadeen calayhi salaatu wasalam iyo saxaabadii nebigu ciidan ma haysto dhowr boqol oo nin buu wataa dagaal kuma talagelin halkan kun nin ayaa maraya isla markaa iyagu ma hubaysna saxaabada tani oo dee jidgooyo yar bay ku talagaleen qoladanina dagaal bay kusoo tala gashay oo hubkoodii oo dhan waa wataa waa maalintuu nebi maxamed ilaahay baryay oo lahaa ilaahu intaa haddii maanta aada halaagto dunida dib lagugu caabudi maayo saxaabada yareed buu tilmaamaya ilaahu intaasi maanta hadday iga dhimato oo halaagsanto yacni diintu ay dabar go-aysaa buu tilmaamaya sidaasuu rag ugu baahnaa haddana markii uu yimi xudayfa nulyan iyo aabbihii warkii ay u sheegeen wuxuu ku yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam insarifa iska taga nafii lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayhim saxiixu muslim buu xadiid ku yaallaa labada qiso horena bukhaarigay ku yaalliin waa axaadiis saxiixa calaa kulli xaal iska socda buu nebigu yidhi ballankoodan u oofinayaa ilaahayna waan u tala saaranayaa ballanku ballan dirqiyaa buu ahaayoo lagu ikraahay maca daalik nebigu wuxuu rabay ballan muslim galay inuu sidiisa u fulo ballan uu qof muslimi galay inuu sidiisa u fulo inaan marnaba muslimiinta lagu calaamadin heshiis ay galeen inay ka baxeen ama heshiis ay galeen inay burinayaan inaan marnaba lagu calaamadin maxaad umalanaysaa xadiiskii abi raafic ee abu daawuud ka warinaya saxiixa ah iyo nasaa-iba baan rajaynay ku yaallo sheekh alalbaanine saxiix buu ku tilmaamaya quraysh baa soo dirtay oo waraaqu soo dhiibtay wuu u yimi intay heshiiskii wax qalqaldeen ayay u soo direen fariina ay rabaan inay sheegaan inaanay heshiis ka bixinin waxaa qaldamayna in la cafiyo dabeetana markii waraaqdii keenay ayuu abiuraafic wuxuu yidhi naftayda markii hore muslimaan hayn laakiin iminka waan islaamay dee nimankii ku noqon maayo nimanku wuxuu yidhi ballankoodan fulinaya noqo hadday islaamnimadu kaa dhab tahay markaad xaggaa tagto intaad islaamto ha hijrood haddaad doonayso laakiin anigu ballankii baan fulinayaa inii laa ukhisu bilcahdi buu nebigu yihi cahdi ballanka ma buriyo ee ballanka sidiisu ahaanaya waxaynu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii uu ballan galay wuu fuliyey bale saxaabadu waxay isku dayeen ballanqaadyaduu nebigu galay markuu nebi moxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam kadib inay oofiyaan oo nebi moxamed uu galay inaanu marnaba burin oo waa maxay jaabir ibnu cabdillaahi baa wuxuu yidhi nebigaa wuxuu igu yidhi low qad jaءa maalu اlbaxrayni qad acطaytuka hakada wahakada hakada buu nebigu yidhi haddii xoolihii baxrayn ayii yimaadaan jaabirow waan ku siinayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa buu igu yidhi buu yidhi saddex jeer buu nebigu gacanta tilmaamay buu yidhi inuu wax siinayo dabeetana xoolihii baxrayn oo aan imanin buu nebigu geeriyooday markay xoolihii baxreen wakhtiguu amiirka ahaa abubakar ayay xoolihii yimaadeen abibakr baa istaago wuxuu yidhi man kaana lahu cinda rasuuli اllaahi ciddatun aw daynun falyatina wararkii nebi maxamed uu ballan u qaaday ama dayn ku lahaayow noo kaalay buu leeyahy abibakar wuxuu rabaa inuu fuliyo haddiiba uu nebi maxamed ballan cid uunu qaaday calayhi salaatu wasalaam oo yidhi waxbaan ku siin doonaa inaanay marnaba beenoobin nebigoo geeriyooday marka wuxuu leeyahy ninkii ballan uu nebi maxamed u qaaday amase dayn ku lahaayow noo kaalay jaabir ibnu cabdilaahi baa u yimi waa wuxuu yidhi nebigu wuxuu igu yidhi haddii xoolahaasi kuu yimaadaan sidaa iyo sidaa iyo sidaasaan kuugu xantoobin doonaa kaalay buu ku yidhi dabeetana abibakar xoolihii buu xantoobiyey markaasuu u dhiibay tiri baa la yidhi waa la tiriyey markaasaa la yidhi waa shan boqol bay noqotay markaasuu yidhi laba goor oo kaloo min shan boqolna ka qaada haddaba haddii lagu yidhi sidaa iyo sidaa iyo saddex goor baa lagu xantoobinaya haddii lagu yidhi xantoobad aad tirso oo wixii ay kuu noqoto saddex laabkii aad qaado saxaabaddu markaa waxay ahayn dad fuliya waxay ballan galaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy almuslimuuna calaa shuruutihim muslimiintu waa wixii ballan ay galaan tusaale haddii qof shaqaalaha contrag uu saxeexo waa inuu qofka shaqaalihiina fuliyaa ninka loo saxeexayna waa inuu fuliyaa dowladdu hadday ballan gasho waa inay fulisaa waxay distoorka iyo qawaaniinta ku qorteen ee aan khilaafaynin sharciga islaamiga ah waa in la fuliyaa madaxweynaha la dhaariyey wasiirka la dhaariyey dadkan la wada dhaariyey waa ballan dhaar lagu daray waa ballan waa mawaaiiq bay noqdeen waa cahdi dhaarna lagu sii daray weliba oo in la fuliyaa haddii la fulin waayo kuwii bay noqonayaan uu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam idan qofka muslimka ahi ha ka digtoonaado ballamada uu gelayo mid dowladeed ha noqoto mid shicib ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid ballanqaad ha noqoto mid qabaa'il ha noqoto qabaa'ilkan mar walba intay heshiiska galaan burinaya noocan nifaaqaabay ku dhacayaana nebigu tilmaamayo noocan cadhada ilaahay ku dhacaysa fa bimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum baa ilaahay yidhi ballankooday buriyeen daraaddeed baa lacnadu ugu dhacda qalbi engagu ugu dhacay idan suldaan ahaw ama caaqil ahaw waxaad ballan saxeexday waa inaad fulisaa madaxweyne ahaw wasiir ahaw wixii aad ku dhaaratay waa ballane waa inaad fulisaa qof muslimoo caadi ah wixii aad ballan gashay waa inaad fulisaa dadka muslimiintii waa inay bartaan heshiisku iyo ballanku inuu diinta islaamiga wax weyn ku yahay xataa haddaad gaal la gasho u fiirso riwaayad ama axaadiistaan akhrinaya waa ballamo gaal lala gala bay ahaayeen haddii muslim loola gala maxaad u malaynaysaa markaa haddaynu ka warannay ballamaduu gaalada la galay siduu nebi maxamed u fuliyey calayhi salaatu wasalaam oo weliba la fulinayay iyadoo dadkaasi dad dhibi haysato ay yihiin muslim dhibi haysato lagu fulinayey ballamaday dadka muslimiinta caadiga galaan muxuu yahay waxaad moodaa inay dhaqan iska noqotay qofka siyaasigii inuu buriyo inay dhaqan iska noqotay qabaa'ilku inay buriyaan inay dhaqan iska noqotay shirkadaha baa mushtarku inay buriyaan inay dhaqan iska noqotay dadka caadiga inay buriyaan xataa inay noqoto qofka raba inuu ku yidhaahdo ballan dhabaan kula galaya war hadda ballankaygu kii soomaalida maaha inuu ku yidhaahdo goormaynu isu nimaadnaa waqtiga ballan soomaali hadda maaha kaanamaa ballan soomaaligu uu been soconaysa yahay halkuu qof muslima ballankii ka ahaan laha waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo ballankii gaaladu ninkaasi leeyahay war ma gaal baa ballan loo muslim baa ballan laga waayey waa diinla-aan dee dii la yidhahda gaalkaa ballan leh oo muslimkaa ballan laga waayo waa diin la-aan sidaa awgeed wakhtigii salaadka waa gaadhay waxaynu ku koobaynaa nusuusta qur-aanka ah ee ballanka ka warramaysa ama ka ilaahay lala gala ha noqdo ama ka bini aadamka lala gala ha noqdee aad bay u adkaynaysaa dadka fuliya aad bay u ammaanaysaa ambiyo iyo saalixiin iyo awliyada ilaahay baa lagu tilmaamaya aakhirana jannada firdowsa firdowsi laclaa iyo jannada kuwa mukramka oo lagu karaameeyey baa lagu tilmaamaya dadka buriya ee ballamada buriya aakhirana nebi maxamed wuxuu yihi iyadoo calan dabada ay ku wataan liwaaulqadri la ydhaha carabta dhaqankooda waxaa ahaan jiray markay sanadkii mar isugu yimaadaan suuqyadoodii weynaayo cukaad iyo meelaha calamaa la taagi jiray calan cad dadka ballanka ka baxa baa la taagi jiray waxaa la odhan jiray reer hebel ballankay qaadeen oo dhan way fuliyeen calan cad baa la taagi jiray calan madowna waxaa loo taagi jiray reeraha inta ballanka ka baxda calan madow bay taagi jireen sida imaamu qurtubi uu soo naqlinayo maadaama calan cad iyo calan madow la taagi jiray aakhiro toodii baa ilaahay ugu tilmaamo waxaa la yidhi aakhiro kuwa haadirinta khadriga sameeya waxay imanayaan iyagoo dabada calan looga taagay dabada adigoo calan ku wata ayaad aakhiro imanaysa la yidhaha liwaa lqadr calankii kuwa buriya heshiisyada ilaahay waxaan ka rajaynayaa subxaana wa tacaala inaynu dad muslima wanaga yeelo oo ballanka sidiisa u fuliya heshiiska sidiisa u fuliya heshiis kasta uu galay gal iyo muslim ciddaa doonta la galee inaad heshiiska sidiisa loo fuliyo slى اllهma عlى mxamedi wعlى alih وصaxbi وsلم والxamdu لlah رb العalمين